رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد wuxuu sheekhu baabaystay wujuubu tabliiqi اlcilmi calى ahli اlcilm cilmiga inay gaadhsiiyaan inay waajib tahay oo ay ku waajib tahay culammada ciddii cilmi u saaxiiba ama u ehela ay waajib ku tahay cilmiga inay gaadhsiiyaan oo gudbiyaan xadiiska afraad can cabdullaahi bni camrin bukhaari wuxuu ka soo wariyey cabdullaahi bni camr ibn اlcaas radia allahu tacaala canh ilaahay raalli ha ka noqda cabdillaahi waxaa fiicnayd sheikhu inuu taradiga gaadhsiiyo camarna maadaama la sheegay oo cabdullaahi aabihii radia allahu eh, tacaala canhuma inuu yidhahdo waayo camar ibnu caas isna waa saxaabi radia allahu tacaala canhuma ana الnabiya salى اllahu alayh wasalama qaal in nabigu yidhi balliquu gaadhsiiya canii xaggayga ka gaadhsiiya dadka ciddii la gaadhsiinayay waa la jaray ay balligu nnaasa macnuhu dhacaya canii xaggayga ka gaadhsiiya walow aayatan haba ahaato waxaa ka gaadhsiinaysaan aayad haba ahaatee yacni markaa gaadhsiiya dadka rawahu lbukhaariyu alxadiisa ay akmil ilxadiisa xadiiska dhammaystir xadiisku qaybo kaluu lahaa waxadisuu can bani israa'iila walaa xaraj waman kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar saas aawadeed qadarka maadaama uu shiikhu u dan lahaa oo baabka intaasi ay khusaysay intii baabka khusaysay buu markaas soo goostay man kadaba calayana waxay inoogu iman doontaa baab dambe ayay in allahu tacala inoogu iman doontaa rawahu lbukhaariyu xadiiska waxaa soo wariyay bukhaari marka xadiiskani wuxuu tilmaamayaa in dadka loo gudbiyo cilmiga waa amar walamru yaqtadi lwujub amarkuna wuxuu keensadaa waajibnimo sida culamada usuulku ay sheegeen oo muqararka ku ah fii cilmi lusuul saas aawadeed buu sheikhu u baabaystay wujuubu tabliigi اlcilmi maadaama balliguu ay amar tahay qarinta cilmiga la qariyana waxaa ku soo arooray waciiddo iyo goodiyo oo laynaga reebay bale waxaa lagu daray dunuubta kabaa'irta inay ka mid tahy ina aladiina yaktumuuna ma anzlna min albayinaati walhuda min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi lkitaabi ulaئika yalcanhum اllah yalcanhum اllaacinuun ila aladiina taabuu waaصlaxuu wabayanuu faulaئika atuubu عalayhim wa ana atawaab الraxiim yani allah wuxuu inoo sheegay kuwa markaa ad kuwa qarinaya kuwa qarinaya ee aan caddaynaynin xaqa ee xaqa munazelkee allah soo dejiyey qarinaya inuu allah nacdalaayo kuwa wax nacdalaana inay nacdalayaan kuwa kuwa wax nacdala waxaa soo gelaya malaa'igta waxaa soo gelaya dadka lacnadduna macnaheedu waxay tahay waxaa ka laazimaya waa in naxariista laga fogeeyaa ka laazimaysa ilahay xaqiiqatan buu wax u nacdalaa marka allah waa nacdalaya laazimka ka dhalanayaana wuxuu noqonayaa naxariista in laga fogeeyo culamaduna waxay sheegeen dembiga nacdo lagu sheego oo la yidhaahdo cidda samaysa ilaahay baa nacdalay ama rasuulkiisaa nacdalay inuu dembigaasi min kabaa'ir dunub ka mid yihi dembiyada kuwooda waaweyn inuu ku jiro ayay ahlu cilmigu sheegeen wuxuu kale oo nabigu yidhi salى allahu aleyh wasalam man su'ila cilma من سئل can علم fakatamahu aljamahu allahu يوم alqiyaamati bilijamin من naar ruuxa cilmi la su'aalo oo cilmigaa qariya ilaahay wuxuu ku xakameeyaa aakhiro xakamo naara nacuudu billahi min dalik halkaa waxaa ka soo baxaysa xaqa in la caddeeyaa inay waajib tahay oo aan la wujuubkaasi mar wuxuu noqonayaa dadka qaar waa ku tacayunaya asal ahaanna waa fardu kifaaya asal ahaan waa fardi kifaaya oo dadka xaqaa garanaya hadday fara badan yihiin cid ka midi ah hadday bayaankii iyo caddayntii ku kacdo oo ay si fiican u caddayso bayaan iyo caddayn ku filan kuwa kale xarajka iyo dembigu waa ka dhacaya haddii laakiin beledkaas cidda garanaysaa xaqaba ay yar tahay ay afraad noqoto ama fardi noqoto ciddaasay ku tacayunaysa fardu kifaaye markuu yahay hadday faralkaa ka wada gaabiyaan oo cidiba ku kici weydo iyagoo awood u leh cid kastoo xaqaa garanaysay awoodna u lahayd inay caddayso waa ku dembaabayse waa ku dembaabayse walow aayatan waxaa laga tilmaamayaa waxaa la gaadhsiinayaa walow haba noqoto aayad kulay ku tahay yacni markaa gaadhsiinta sameeyaya tabliiqa nebigu wuxuu odhan jiray salى اllahu alayh wasalam liyuballig الshaahid اlghaa'iba ka jooga ha gaadhsiiyo ka maqan sidaasaanu markaa cilmigu ku faafay oo markaa uu ku gaadhay belede fog fog uuna ku gaadhay dadka dambe iyo qarniyada dambena loogu soo raray walow aayata loogama jeedo nisaabka dacwadu inuu aayad yahay dacwada ruuxu hadduu dacwo u banbaxayo waa inuu markaa aqoon u yeesho dacwadii qul hadihi sabiilii adcuu ilى اllahi عalى basiiraة ana wman itabacanii calى basiira marka cidda dacwo u markaa banbaxaysaa waa inay aqoon u yeelataa oo basiiro ku sugnaataa laakiin jahli haddii dadka loogu yeedho waxaa ka iman kara dalaal iyo baadi sida inoogu iman doonto xadiiska aynu arki doonno in sha allah ou nabigu yihi salى اllahu alayh wasalam xatى ida lam yubqi caalima itakada الnaasu ru'uusa juhaala fasu'iluu faaftow bigayri cilmi fadaluu waadaluu marka cilmi la-aan haddii lagu fatwoodo waxaa ka dhalanaysa dalaal in la lumo waxna la lumiyo niyo wanaagsane keligaad kuma filla qofka hadduu niyo wanaagsan leeyahay oo haddana is yidhaahdo dadkii u yeedh oo uu markaysagaa dacwo intuu u bambaxo tafaasiishii cilmiga iska galo waxa weeye yacni markaa dhib baa ka iman karta waxyaalaha bidaca iyo dalaalaadku ka yimaadaanna waxaa ka mid a noocyadaas waxay bacdu self odhan jireen ixdaruu fitnat alcaalimi alfaajir waalcaabid aljaahil fa ina fitnatahuma fitnat likuli maftuun waxaa ka digtoonaataan caalimka faajirkee xun iyo caabidka ka cibaadaysanaya jaahilka waayo fitnadoodu cid kasta oo fitno u saaxiibaba fitnay u tahay waa lagu fitnoobaya dadka qaar waxay eegayaan ka caabidkaa cibaadadiisa ka caalimkaana cilmigiisay eegayaanoo qumanaan kama eegayaan waa cilmi badan yahay odhanaya marka hadduu sharcigii taxriifinayo oo u bedelaayo oo siduu yahay aanu u raacayn yani waxa weeye waxbuu luminaya waxbuu luminaya hal masale culammadu waa sheegeen waa masalada ku saabsan ruuxu hadduu markaa ku kaaftoomo waanada waxa cid wale oo muslimiba garanayso ruux kastoo muslimi shayga waxa uu garanayo war ilaahay ka baqo salaada tukada war sooma war waa la dhimanayaa war tan lagu waari maayo war iska daaya dembiga iska daaya war xumaanta iska daaya war dulmiga iska daaya war ilaahay ka baqa ashyaada iyo waxyaalaha la midka ah ee ruux kastoo muslimi uu garanaayo qof kasta waa sheegi karaa laakiin inuu ka gudbo oo uu markaa u gud u tallaabo sharcigii markaysagaa tafaasiishiisii inuu wax ka sheego hadduu jaahil yahay ma aha waayo dhibaatuu samaynaya isagoo jaahila ah hadduu is yidhaahdo axaadiis aanu sixadiisa garanaya iska soo aroori da waxaa dhici karta axaadiistaasi inay tahay mawduuc been abuur nebiga lagu been abuurtay ummaddiina marka aan waxba loo tarine yacni la luminaayo xadiisku hadduu mawduuc yahay ahlucilmigu waxay yidhahdeen laa yaxilu dikrahu ila maca bayaani wadcihi in la sheegaa ma banaana iyadoo mawduucnimadiisa iyo been abuurnimadiisa la caddaynaayo mooyaane wuxuu inoogu iman doonaa in sha allah xadiisu sheikhu soo aroorin doono man xadasa canii bxadiiثi yaraa anahu kadib ama yuraa anahu kadib fahuwa axad اlkaadibiin kitaabka dhexdiisu inooga iman doona in sha allahu taعala waxaa dhici karta inuu is yidhaahdo wax daliisho o dabeed markaa sharcigii markaa taxriifiyo bedelo ou ku dhaco ta'wiil aljaahiliin يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين waxaa xambaaraya cilmigan min kulli khalafin qarni kasta iyo dad kasta oo soo dariyey oo yimi waxaa ka xambaaraya cuduuluhu kuwa cuduusha ahe yani yani cadaaladda u saaxiibka yanfuuna canhu taxriif alghaaliin waxay u diidayaan oo ka nafinayaan kuwa guluwiga u saaxiibka ee xadgudbay ama sharciga ka dheereeyey bedelaadda ay nusuusta bedelayaan macnahooda bedelayaan oo guluwi hadduu ruuxu ku dhaco wuxuu doonayaa guluwigaas uu ku dhacay ee uu sharcigii ka dheereeyey ama xadkii ay ahayd inaan laga tallaabin uu ka tallaabay isagu wuxuu doonayaa inuu sharciga uga soo maydhax diiro buu doonayaa sharciga inuu boos uga sameeyo ayuu doonayaa markaasaa waxaa laga yaabaa nusuusta qaarkood inuu taxriifiyo oo bedelo wa intixaala kuwa baatilka u saaxiibka ah sheegashadooda ay sheeganayaane nas aan u daliil ahayn ay odhanayaan naskan baa noo daliila taasna way ka nafyinayaan waa u diidayaan culamada cudushay wa ta'wiil aljaahiliin kuwa wax magaratada ah fasiraadooda nusuusta ay iska fasirayaane cilmi aan ku fasirayaan taana waxa weeye waa nafyinayaan waa diidayaan yani sharcigu wuxuu u baahan yahay aqoon in loo leeyahy taasuu u baahanya taas ayuu u baahan yahay marka in waxa weeye gaadhsiinta nisaabkeeda loogama jeedo waa aayad waxaa laga tilmaamayaa qadarkaad gaadhsiinaysaan kulay aayad ku tahay baa laga tilmaamaya qaar baa waxay yidhahdeen nisaabka dacwadu waa aayad weeyi nebigaa sheegay cid kale laga dhegaysan maayo waayo nebigu wuxu uhi balliquu canii walow aaya marka muraadka looga jeedaa qadarka la gaadhsiinaya kulay ku yaraato kulay yaraato aayad noqoto yani gaadhsiiye yani xaddi ahaan iyo far ahaan baynu ka tilmaamayna yaraanshaha markaynu sheegayna wa ilaa sharcigu waa wada weyn yahay sharcigu waa wada weyn yahay xaraf kastoo diinta ka midi waa weyn yahay ma kana lilahi fahuwa cadiim nebigu salى اllahu alayh wasalam waa ki yidhi itaquu الnaara walow bishiqi tamra naarta ka baqa bimacnaa iska dhowro iska ilaaliya waxaa iskaga ilaalinaysaa kulay ku tahay xabad timira kala jeexid loogama jeedo maxsuulka uu qofku haystaaba waa jeexa xabadda timirta ee waxaa laga tilmaamayaa waxa uu bixinaya ee naarta kaga gaashaamanaya kulay ku tahay xabad timira jeexeed kulay yar tahay oo xabad timira jeexeed ku tahay yani naartii ka gaashaanto sadaqo kaga gaashaanta ah, masaa'il kale oo baabkan ku tacalluqa waa jiraa oo alamru bn macruuf annahy can lmunkar lakin xadiis baa jira eh, mas'alada amar bilmacruuf ku saabsan man ra'a minkum munkaran falyugayiru biyadih saas aawadee masaaisha kale ku saabsan waxaynu u dibdhiganaynaa in sha allahu tacaala xadiidkaa kale inoo soo socda ah, waxay culamadu yidhaahdeen ruuxu kitmaan uu xaqa qariyay hadduu ka toobad keenaayo waxa u shardiya inuu xaqii caddeeyo taana waxaa laga qaatay aayadda ila اladina taabuu min bacdi dalika ila اladina taabuu aslaxuu wabayanuu ila اladina taabuu waأslaxuu wabayanuu faulaئika atuubu calayhim wabayanuu baa lagu daray shuruudaha toobadda marka laga warramaayo culamadu waatay yidhaahdaan aliqlaacu can idembi baa ka mid a in dembiga laga foqo marka ruuxa dembigiisu hadduu ahaa kitmaan lxaq dembigii wuxuu kaga fuqayaa oo kaga baxayaa marka hore inuu kitmaanka lidkiisa tago oo tabyiin la yimaado haddaanu caddayntii samaynin yani dembigii kama fuqin weli wuu ku jiraa wuxuu kaga baxayaa inuu tabyiin la yimaado markaasuu aliqlaac can idembi la yimi oo shuruudihii kale inuu dhammaystiro uu u baahanaya waxay kale culamadu yidhaahdeen ruux kasta oo bidco ku jiray ama bidco u gargaari jiray ama u nusrayn jiray kitmaanulxaqna waa ku jiraa xaqna waa qariyey xaqna waa qariyey saas aawadeed bu calaamaة bn اlqayim kitaabkiisa madaarij الsaalikiin la yidhahdo uu ku yihi kul mubtadic katim walaysa kulu katimin mubtadica mubtadic kasta waa kaatimu xaqa waa qariyey lakin kaatim kastoo xaqa qariyey mubtadic maaha yani qad yakunu faasiqan bu ujeeda saas awadeed toobadkeenka bidcada laga toobad keenaayo waxaa u shartiya tabyiin iyo caddayn baa u shardiya tabyiin iyo caddayn ayaa u shardiya cala aqali wuxuu samaynaya tabi waxay ahayd talbiis in xaq iyo bailkii la isku dheeho dheehitaanka xaq iyo bailka la isku dheehayana wuxuu koobsanayaa qarin xaqa la qarinaayo walaa talbisu alxaqa bilbail wataktumu lxaq wataktumu alxaqa wa antum taclamuun shan wujubu lbad'i bitawxiid in lagu bilaabo inay waajib tahay bitawxiidi tawxiidka lagu bilaabo fi dacwati ila allah yeedhista dadka loo yeedhaayo xagga ilaahay loogu yeedhaayo in towxiidka lagu bilaabaa inay waajib tahay xadiiska shanaad can ibni cabbaasin shaykhaanku waxay soo wariyeen can ibni cabbaasin cabdullahi ibni cabbaas ay ka soo wariyeen radia allahu tacaala canhuma ilaahay raalliha ka noqdo cabdullahi iyo aabihiibe ibna cabbaas haddii la ilaaqo waxay ku dhacaysaa cabdullahi bnu cabaas iyadoo cabaas inamo badan uu lahaa oo toban inan buu lahaa toban inan ayuu lahaa cabdullahi baa ka mid ahaa qusan baa ka mid lahaa ka mid ahaa fadli baa ka mid ahaa marka haddana marka la iطlaaqo ibni cabaas waxay ku dhici cabdullaahi bay ku dhici taasoo kale culamadu waxay yidhahdaan calamun bilhalaba waa wax halabatlisticmaalka calam ku noqday isticmaalkii baa lagu fara badiyey ibnu cabbaas in loo isticmaalayo cabdullaahi marka calamun bilhalaba la yidhahdaa radia allahu tacaala canhuma qaal qaala rasuulu llahi salى allahu alayh waslm limucaadi bni jabal wuxuu yihi rasuulki ilaahay salى اllahu عalيyh waslm mucaadi bnu jabal ku yidhi xiina bacaثahu ilى اlymn markuu yaman u diray wuxuu yihi inaka satأtii qowma ahla kitaabi adigu waxaad u tegi doontaa qowma yani dad baad u tegi doontaa ahla kitaabi ahlu kitaaba faإida jiئtahum markaad u tagto fadcuhum ugu yeedh ilaa an yashhaduu inay qiraan ugu yeedh oo ay ogaadaan oo iclaanshaan oo qiraan an laa ilaaha ila allahu ay annahu shaniye laa ilaaha ila allahu mid la caabudaa inaanu xaq ahayn ila allahu allah mooyaane sidaa inay qiraan ugu yeedh wa ana muxamada iyo inay qiraan inuu muxamed salى اllahu alayh wasalam rasuulu llahi rasuulka ilaahay yahay sidaa inay qiraan ugu yeedh fainhum aacuu lid aطaacuu laka fainhum aطaacuu hadday markaa aطeecaan oo yeelaan laka adiga ku yeelaan oo ku aطeecaan bidalika taas kugu aطeecaan faakbirhum waxaad uga warantaa أن allaha qad farada calayhim khamsa salawaatin inuu ilaahay ku faral yeelay shan salaadood ku faral yeelay sidaa uga warran fii kulli yawmin wa laylatin maalin kasta iyo habeen kasta inay shan salaadood tukadaan inuu ilaahay ku faral yeelay sidaa uga warran fainhum aطaacuu laka bidalika hadday kugu adeecaan taas oo ay yeelaan fa waxaad uga warantaa ana allaha qad farada calayhim sadaqatan inuu ilaahay ku faral yeelay sadaqo sadaqadaasoo sadaqadaasoo tu'khadu min aghniyaa'ihim laga qaadaayo kuwooda hodannada ah ee haniyada ah faturaddu calaa fuqaraa'ihim laguna celinaayo la siinaayo kuwooda yani markaa caydha ah la siinaayo ama fuqarada ah fa inhum aطaacuu laka bidalika hadday taa kugu ateecaan aطeecaan ay taa kaa yeelaan faiyaaka wa kara'ima amwaalihim waxaan kaaga digayaa xoolahooda kuwa maquudhaanka ah ee neefdoorka ah kuwaasaan kaaga digaya adig iyo waxaan u kala digayaa xoolahooda kuwooda neefdoorka ah ee maquuraanka ah baan u kala digayaa bimacnaa ka digtoonoowo neefka ilku hayeenka ah ee ay yani eeganayaan neefka ha ka qaban oo ha ka qaadin wataqi dacwat almadluum iska ilaali ruuxa la dulmiyey habaarkiisana iska ilaali yani ducadiisa waxaa loo jeeda habaar uu ku habaaro iska ilaaliyo iska jir fainahu laysa baynahu wa bayna allahi xijaab waayo ruuxa madluumka ah isagiyo ilaahay xijaab uma dhexeeyo teed uma dhexeeyo bimacnaa ducadiisu waa maqbuula waa la ajiibayaa ayaa macnaha looga jeedaa rawahu lbukhaariyu wa muslimun xadiiska waxaa soo wariyay bukhaari iyo muslim hal oo ka mida masaa-isha uu xadiisku sheegaayo ayuu sheikhu u baabaystay masaa-il fara badan baase laga qaataa waa midda koowaade waxaa laga qaataa fadliga mucaad waa ku tusinaya xadiisku oo maadaama beledka yaman loo xulay uu rasuulku sala allahu alayh wasalam u xulay inuu isagu u diro isagoo mucallim iyo xaakim labadaba ah in loo diro uu sidaa u xulay waxay ku tusinaysaa fadliga iyo cilmiga mucaad adilo kale oo fadligiisa xagga cilmigiisa kusoo aroortayna waa jirtaa aakhira aakhiro in lasoo saarayo isagoo culammada qadar ka horeeya in mucaad lasoo saari doono ayaa axaadiis kale sheegaysa waxaa ka mid a ah masaaisha isha uu xadiisku kutusinaayo akhbaarta aaxaadka inay xujo tahay waa xadiiska saxaabi keliya soo wariyey in la qaato inay tahay oo aan markaa lagu cilaynaynin ruux quraas soo wariyey taana waa laga qaadanaya sida looga daliishanayaana waxay tahay yani nebigu sala allahu alayh wasalam mucaad markuu diray dee keligii buu diray inuu abu muuse ka daba diray markii dambe waa jirtaa marka dee cilmiga uu mucaad u sheego inay qaataan waajib bay ku ahayd reer yamaneed weliba waxaa laga qaadanayaa akhbaarta aaxaadka ama axaadiista aaxaadka ah ee ruux quri soo wariyey ama aan mutawaatir ahayn oo uu soo gelayo ilaa a ruux quri eh, wuxuu soo wariyay ay soo gelayso in caqiidada loo xujaysanayo iyo axkaamta dirkaba waayo mucaad markuu yaman tegey wuxuu u sheegayay ma waxay ahayd axkaama qura maya caqaa'idna waa u sheegayey bale caqaa'iddaa lagu bilaabay fadcuhum ilaa an yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada rasuulu اllah caqiida ugu horeysa wax loo sheegay tawxiidkii baa ugu horeeya shahaataynka inay qiraan marka halkaa waxaa laga qaadanayaa akhbaarta axaadka ama axaadiista axaadka in loo xujaysanayo caqiide iyo axkaam dirkaba xadiisku waxa uu sheegayaa fadcuhum ila an yashhaduu an laa ilaha ila اllah riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray ilى an yuwaxid اllah inay ilaahay waxidaan oo keliyeeyaan ugu yeedh ilى an yuwaxid اllah riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha ila allah awal bay ka cabirayaan ha noqoto waxaa ugu horeysa ee aada ugu yeedhaa qirista la qiraayo yani shahaadateynka marka in lagu bilaabo riwaayada kalea sariix kusii ho kusii cad riwaayadan uu sheiku keenay daahir bay ku tahay lakiin riwaayada kale sariix baabay ku taho waa ku caddahay falyakun awala maa tadcuuhum ilayh riwaayada kale sarix bay ku taho waa ku caddahay falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha illa allah riwaayo kale waxaa ku soo arooray falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi cibaadat اllah ha noqoto waxa ugu horeysa ad ugu yeedhaa cibaadada ilaahay marka riwaayaadkaas dhammaan waa isfasirayaan oo macnaha looga jeedo shahaadatu an laa ilaha illa اllah iyo ilaa an yuwaxid اllah iyo cibaadat اllah dhammaan waa ismacnaynayaan cibaadada waxaa loo jeedaa in cibaadada allah loo keliyeeyo tawxiiduhu bilcibaada loo jeedaa ilaa an yuwaxid allah allah in la keliyeeyo iyo cibaadat ullah marka la isu geeyo waxay isku noqonayaan tawxiiduhu bilcibaada in allah cibaadada yani loo keliyeeyo oo keligii la caabudo ana ta laga sheegay inuu yidhi cabdullaahi ibnu cabaas kulu cibaadati fi lqur'aani fahiya tawxiid fadcuuhum ilaa an yashhaduu an laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah macnaheedu waxay tahay laa macbuuda xaqun ila allah mid la caabuda xaq ma aha allah mooyaane taqdiirka xaq in la qadarana waa loo baahan yahay marka sababta loogu baahanayaana waxay tahay waxyaalo badan oo baatila ah la caabuday oo qur'aanka laynoogu sheegay inay aaliha baatila yihiin fama agnat canhum aalihathm alatii yadcuuna min duni illah yadcuuna min duni illah waa aaliha baila afara'ayta man itakada ilaahahu hawaa waa ilah baila loo jeeda yani xaq ilaa xaqa allah oo keliya ahaaday dalika bana allaha huwa alxaq wa ana ma yadcuuna min dunihi lbaطiluun yani waxa weeye allah baa wuxuu yahay ka xaqa ee la caabudo allah sokadiisa cidda la caabudaana waa baطil marka waxaa lagu kala fasliyey oo lagu kala saaray xaqnimada iyo baatilnimada lagu kala saaray oo allah baa markaa in la caabudaa xaq tahay hayrkii in la caabudana waa batil kaina man kaan laa ilaha ila allah qaar baa waxay u fasireen in looga jeedo laa khaaliqa ila allah ama laa qaadira cala اlاkhtiraaci ilا اllah cid wax abuurtaa ma jirto allah mooyaane ama inay wax abuurto cid awooddaa ma jirto allah mooyaane tafsiirka noocaasi tafsiirka kelimatu tawxiid maaha tafsiirka kelimatu tawxiid maaha in badanoo ashaacirada ka midi waxay cabireen ilah macnihiisu waxay yidhaahdeen waxa weeye waa alqaadiru cala اlاkhtiraac ama alkhaaliq laa khaaliqa ila اllah mushriki lcarab waa qirsanayd abu jahl iyo gaaladii kale carbeed way qirsanaayeen cid wax abuurtaa inaynay jirin allah mooyaane oo marnaba may odhan jirin ashyaada kale ay caabudayaan waxbay abuurtaa marnaban bay odhan jirin marnaba taas may odhan jirin ilaahayna waa inoo sheegay mar kastoo la weydiiyo oo lagu yidhaahdo yaa idinka idin abuuray yaa cerka abuuray yaa dhulka abuuray inay odhan jireen allah allah allah ay odhan jireen qul man yarzuqkum min الsmاءi wاlarضi am man ymliku الsamca wاlabصara wman yukhrij اlxaya min almayiti wman yudabiru اlamra wman yukhrij اlxaya min almayiti wayukhrij اlmayita min alxayi wman yudabiru اlamra fasayaquluuna allah fasayaquluuna allah waxaa laynoo sheegay marka la weydiiyo afcaasha ayaa sameeya yaa wax mulkiya yaa wax dhintay wax nool ka soo dhex bixiya yaa wax nool wax dhintay ka soo dhex saara yaa umuuraha deberaya maamulaya yaa maqalka iyo aragga hananayo mulkiya yaa idin arsaaqaya waxay odhan doonaan baa la yidhi allah yacni ilaahay ayaa sidaas sameeyay odhanaya marka umay qabin ashyaada ilaahay sokadii ay caabudayaan inay iyagu wax abuuraan oo wax arsaaqaan bale markay xajinayaan mushrikiintii carbeed abujahal iyo abulahab iyo gaaladii kale waaweyneyd markay xajinayaan waxay odhan jireen labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa lakaay ku dari jireen inta hore waa xaq ilah ku ajiibnay oo ijaabatan bacda ijaaba ku ajiibnay wax wadaaga la yidhahdana ma lihid wax wadaaga la yidhaahdo wax kula wadaaga ma lihid ilaa shariikan huwa laka wadaaga adiga kuu sugnaado adigu aada leedahay mooyaane ee mid kaa madax bannaan ma lihid bay leeyihiin marka abujahal iyo gaaladii kale la midkahay tamlikuhu wamaa malak waad mulkidaa oo adiga ayaa leh isagiiyo wuxuu leeyahayba yani waxay u caabudaya haddaa maxay tahay ashyaadan kale waxay u caabudaya ilahay haidiin dhaweyso rabbi ugu dhawaado yani rabbi ugu tawasulo ugu dhawaaday uga jeedeen muraadkoodu caynkaasu ahaa waasitay uga jeedeen wa haa ulaai shufacaauna cinda allah aayad kale siduu ilahay inoogu sheegay ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله intay ashyaa kale caabudaan bay waxay odhan jireen ilahay agtiisa nooga shafeeca qaadayaan waxay odhan jireen wax kale uma caabudayna in allah noo dhawaysa anu caabudayna maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ilى اllahi zulfa tamlikuhumaa malak weliba culamadu laba tafsiir bay culamada qaar waxay ku fasireen in waxa weeye eh, ay tahay mawsuulo culamada qaarna waxay ku fasireen inay tahay naafiyo haddii la waa mawsuula waxay noqonaysaa adiga ayaa mulkiya wamaa malaka ay waladii malakahu ku leeyahay oo mulkiyana adiga ayaa mulkiyo iska leh isagiiyo wuxuu leeyahay bacdaa leh haddii la yaha waa naafiyo waxay noqonaysaa tamliiku waad mulkidaa oo shariigaa yar adigaa leh wamaa malaka isagu waxba ma mulkiyo wuxuu leeyahay ma jirto waxbaba ma leh ba halka mushrikiintii carbeed ay leeyihiin waxba ma laha ee rabbi baanu ugu dhowaanaynaa ilaahay agtiisay nooga shafeeco qaadayaan halkaa waxaa kaaga muuqanaysaa maanta dad badani waxay samaynayaan oo ay marka markaysaga yani caabudayaan ama qurubaat u samaynayaan ama ay marka isaga waxyaale ilaahay la gaar yahay ula imanayaan marka markaysaga rabbi cid ka sokaysa oo ay u qabaan inay awliye tahay ama saalixiin tahay oo ay dabeedna leeyihiin ilaahay bay noo dhowaynayaan ilahay agtiisay nooga shafeeco qaadayaan inay dalaal iyo shirki tahay oo diintii mushrikiinta iyo gaalada inay tahay diintoodii diintii abijahal inay tahay diintay hayaan aynay diintii islaamka ahayn ayaa halkaa kaaga muuqanaysa saas aawadeed ba culamadu waxay yidhahdeen man asbata baynahu wa bayna allahi wasaa'ita yadcuuhum wayas'aluhum الshafaacaةa wayatawakalu calayhim faqad kafara ijmaaca ruuxa ictiqaadiye ama suga in isaga iyo ilaahay ay u dhaxayso wasaa'id cid waasidooyin ah wasta ah ciddaasoo uu baryayo ou shafaacada weydiisanayo ou tala saaranayo ruuxaasi waa gaaloobay inuu gaaloobayna waa laysku waafaqsan yahay waa laysla ogol yahay waa biijmac alculamaa ahlucilmiga qaarkood ayaa ijmaaca soo raray oo sheekh taqyaddiin ijmaaca waa soo naqliyey culamo badanna waa ka sii naqlisay oo xanaabilo iyo ba leh kutubo badan oo fiqiyana waa lagu dawino waa lagu qoray masaladaas mardawi sheikha la yidhaahdaa ee xambaliga ahi kitaabkiisa fiqiga alinsaaf la yidhaahdo iyo ibnu muflix sheikha la yidhaahdo kitaabkiisa furuucda ee isaguna fiqiga ah iyo xajaawi sheikha la yidhaha kitaabkiisa iqnaaca isaguna fiqiga ah iyo muntaha aliiraadaadka intaba waxa weeye waa ku taallaa oo saasay ugu sii naqliyeen bale saaxibu liqnaac waxau odhanayaa waa diinu caabidi اlasnaam in wasaa'id iyaga markaa waxa weeye la baryayo oo shafaaco la weydiisanayo la sugaa oo la ictiqaadiyaa kuwii sanamada caabudi jiray diintoodii weeye buu odhanaya markaasuu aayadda keenaya ma nacbudhum ila liyuqaribuuna ilى اllahi zulfa inay odhan jireen marka ilah macnihiisu ma aha khaaliq iyo qaadir cala اlikhtirac toona ilah macnihiisu waxa weeye waa ma'luuh baa loo jeedaa waa macbuud ilaahana macnaheedu waxa weeye waa cibaadada sida kutubu luqaba ay qorayaan ka eeg qaamusul muxiidka iyo lisaan carabka iyo kutubta kale luqadaba ka eeg maadada aliha soo saar waxay ku fasireen bal hadda eeg cibaaday kuu sheegayaan in lagu fasiraayo ilaahna macnihiisu waxa weeye waa ficaal oo mafcuul loo jeedo waa libaas malbuus sida loo yidhaahdo wasniga xagga wasniga ayaa la odhanayaa ilaah ma'luuh marka wasniga waxay ka shabahdaa libaas malbuus waa ficaal oo mafcuul loo jeedo xagga macnaha marka waa mid la ilaahsado bimacnaa waa mid la caabudo haddaad eegto ay rusushu ku baaqaysay waxay ku baaqayeen in allah oo keliya la caabudaa ugu horreysay allah wuxuu yihi wma arslna min qablika min rasuuli ila nuuxi ilayhi anahu la ilaha ila ana faacbuduun marka la ilaha ila ana faacbuduun maxay la macno tahay maxay la macno tahay allah oo keliya caabudo cid kale ha caabudina walaqad bacana fi kuli umati rasuula an icbudu اllaha wاjtanibu الطaaguut waa isku macne an icbudu اllaha wاjtanibu الطaaguut iyo laa ilaha ilا اllah waa bimacna waxaad arkaysaa iyadoo rasuullada ay odhanayaan ucbud allaha maa lakum min ilaahin hayro marka ugu horeysay ay ummadaha u yimaadaanba inay ku odhanayaan allah caabuda yani keligii caabuda macbuud kaloo xaqa caabudaan idinma sugnaan yani sidaa ay ku odhanayaan wuxuu kaloo ilaahay yidhi qul ya ahla اlkitaabi tacaalow ilى kalimati sawaaءi baynana wa baynakum an laa nacbuda ila اllaha walaa nushrika bihi shayئa nabiga waxaa lagu yidhi waxaad ku tidhaahdaa ahlu kitaabow waxaan idinku yeedhaynaa kelmad cadaalad ah cadli ah kelmaddaas waa maxay an laa nacbuda ila allah inaynaan caabudin allah mooyaane cid kale walaa nushrika bihi shaya ahlu kitaabkii ilaahay wuxuu amray inuu nebigu ugu yeedho salى اllahu alayh wasalam cibaado allah keligii ay caabudaan oo aynay cid ugu sharig yeelin taasuu ilaahay amray inuu nebigu ugu yeedho ahlu kitaabka ayaa nebiguna amray mucaad inuu ugu yeedho fadcuhum ilaa an yashhaduu an laa ilaha illa allah waxaa kaaga soo baxaysa laa ilaaha illa allah inay la macno tahay allah cid aan hayna caabudina waxa kale u daliila allah wuxuu uhi waqad khalat الnuduru min bayni yadayhi wa min khalfihi anlaa tacbuduu ila اllah anlaa tacbuduu ila اllah waxay la macno tahay laa ilaha ila اllah id jaaءathum الrusulu min bayni aydihim wa min khalfihim anlaa tacbuduu ila اllah waxaad arkaysa aayaadku inay tilmaamayaan cibaadada in allah lagu xasriyo saa inay tilmaamayaan axaadiista laftooda waxaa ku soo aroortay iyadoo laynoo tilmaamayo laa ilaha illa allah macnaheedu inay tahay inay allah oo keliya la caabudo cid kale aan la caabudin waxaa ka mid a xadiiska صaxiixaynka min xadiisi cabdullahi bni cumar inuu nebigu yihi salى اllahu alayh wasalam bunya alislaamu calى khamsin shahaadati an laa ilaha ila اllah riwaayaadka qaarkood oo saxiixa ku sugan waxay ku yimaadeen lafdi kale lafdigaasi saxiixeynka waa ku jiraa lafdi kalena waa ku jiraa lafdigaa kale waa maxay bunya alislaamu calى khamsin calى an yucbad allahu wa yukfara bima dunahu islaamnimada waxaa lagu dhisay calaa khamsin shan baa lagu dhisay calى an yucbad allahu wa yukfara bima dunahu in allah la caabudo oo cidda allah ka sokaysa laga kufriyo bimacnaa in la caabudo laga kufriyo ayaa lagu dhisay marka allah keligii ha la caabudo cid kale in la caabudana ha laga kufriyo waxay markaa tahay macnaha laa ilaha illa allah ay leedahay axaadiis kale oo sidaasoo kale kusoo aroortayna waa jirtaa lakin tusaale intaasaa inagu filan kutub caqiidaa baa qaarkood waxay qorayaan ilaah macnihiisu inuu yahay ka ka maarmay ciddii ka sokaysoo dhan cid kastaabana isaga u baahan tahay almustagni can man siwaahu waalmuftaqiru ilayhi kulu man cadaahu caqiidada sanuusiyada la yidhaahdo ee calaa madhab ilashaacira u qoran ama loo nisbaynaayo saasuu qoraya calaa haada tafsiirka kelimatu tawxiid haddii saa lagu socdo wuxuu noqonayaa laa mustagniya can man siwaahu wa muftakiran ilayhi kulu man cadaahu ila allah yacni cid waxa weeye cid kas cid kale oo dhan ka maarantay cid walibana ay u baahan tahay ma jirto allah mooyaane dee intaasi miyay ku filan tahay lakin tawxiid inta abu jahalba ma diidanayn abu jahal intaa ma diidanayn oo ilaa shariikan huwa laka tamliku ama malak baabu joogaa marka waxa weeye tafsiirka noocaas waa mid qalada waa jirtaa markaysaga xaq weeye in ilahay cid waliba u baahan tahay isagu cidnaan aan u baahnayn cid walbana hani ka yahy laakiin macnaha caynkaasa macno ka sii weyn baa la doonayaa in la sugo oo ah in la qiro cibaadada keligii inuu mutaystay cid kale in la caabudaana aynay bannaanayn cid kale oo dhan cidday doontaba ha noqotay haddii la caabudana inay baatilo tahay shirkina tahay marka cibaadada allah oo keliya waa in loo keliyaya anwaacda cibaadadao dhan baa markaa soo gelis qaar kale waxay yidhahdaan laa ilaha illahu markay fasirayaan laa xaakima ila allah mid wax xukumaa ma jiro ila allah allah mooyaane ama laa mutaaca ila allah waa tafsiir qaasir macna ka ballaadhan baa la rabaa in la fasiro macnaha kelimatu tawxiid leedahayna waa fasirnay ilaah waa fasirnay yacni laa ilaaha ila allahu adilada kale ee fasiraysa caddaynaysa waa sheegnay marka rusushu dhammaan waxay ku baaqayeen allaho keliya caabuda cid kale ha caabudina in allah markaa loo sugo inuu isagu xaqu leeyahay xukunka waxay noqonaysaa farcun can tawxiid tawxiidkaasay farac ka noqonaysa lakiin macnaha ballaadhani waxa weeye laa macbuda xaqu ila allah waa macnahaas wey macnaha ballaadhani waa macnahaas marka haddaba la yidhi kelimatu tawxiid ku bilaaba looma jeedo keliya lafdiga in lagu bilaabayo macnaha in lagu bilaabaana waa soo gelaysa oo macnihii la caddeeyo kelimatu tawxiid macnihiis macnaha kelimatu tawxiid leedahay waa in la caddeeyo sidaa qirista tawxiidka la qiraayo loogu bilaabayo ayaa caddayntiis iyo fasiraaddiis iyo waxa buriyo caddaynta la caddaynaayana loogu bilaabaya waayo ruux haddaan loo sheegin tawxiidku wuxuu u buro waxaa dhici karta tawxiidku inuu ka buro isagaan ogeyn inuu tawxiidku ka buray haddii ruux la yidhaahdo weysayso oo weysada sidaasaa loo weysaystaa oo marka la weysaystana waa la tukadaa aan se loo sheegin weysada waxa buriya sow intuu iska weysaysto weysadii ay ka jabtay isagaan ka warhaynin inay jabtay iskama tukanayo ya maxaa loo kordhiyey waa in loo sheegaa weysada waxa buriya si weysadu markay ka jabto uu weyse cusub intuu ula yimaado dabeedna salaadda u tukado waxaa ka dhigan ruuxa weysadu inta loo sheego sida loo weysaysto aan loo sheegin waxa buriyo weysada ruux kelimatu tawxiidka un loo sheegay oo kelimatu tawxiid waxay ku cabaysee ku burayso aan loo sheegin oo laga yaabo inuu iskala yimaado wixii kelimatu tawxiid burinaayey isagoo u qaba inuu muslim yahay marka waxaa loo baahan yahay in la ogaado oo loo aqoon yeesho tawxiidka waxa burinaya si looga taxadiro caraftu shara laa lishari walakin litawaqiihi waman laa yacrif ashara min annaasi yaqac fiihi sharkaan bartay buu idhi laakiin sharnimo uma garan uma baran oo shar inaan doonayo uma baran ee si aan isaga ilaaliyo iska ilaalintiisa daraaddeed baan u bartay buuhi kaan sharka baran oo dadka ka midana wuu ku dhacayaa sharka isagaan garanayn inuu shar yahay isagaan garanayn inuu shar yahay ayuu ku dhacaya waktigaa dhacay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk